bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin ثuma الصlaaةu wasalaamu calى rasuuli اllahi اlamin wعalى aalihi waصaxaabatihi ajmaciin majliskan waa majliskii afaraad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tacliim اlmutacalim ee imaam zarnuuji calayhi raxmat اllah habeenkana waa habeen habeenkana waa habeen ay tallaado soo gelayso kowda bisha shacbaan kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam xalay waa la barbaaray bishii shacbaan dhaladkeedii waa suurageli weydi tacadara marka caawa ayaa si rasmi ah ay bisha shacbaan kow noqonaysa insha allahu tacala ilah waan ka baryana subxana wa tacala inoo kamel yeelo ramadaano wanaag iyo khayr iyo caafimaad iyo iimaan lagu gaarsiiye amni eh, majliskan marka waa majliska afaraad eh, shacbaanna waa kow kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam Eh, faslkaan ku jirno caawan bilaabayn waa faslun fi ljiddi walmuwaadaba faslun hada faslun fasl weeyaan fi ljiddi dadaalka la dadaalo iyo walmuwaadabati joogtayn cilmiga la joogteeya ayuu faslkan u fasal yahay weeyaan eh, waa sidaasaa mxuu ahaa kadibna wuxuu ka bilaabanaya anfeeryaa bijiddil soo saa maha ka bilaabanaya bacda alfasli mubaasharatan beytka idiin qoran soo saas ayaa sax weeyaan beytkaas marka hore xali kitaabaha nushadan ragga haysto labada beyt oo xagga ah waxaa lasoo hoosgelinayaa fasalka kadib ayaa laga dhigaya insha allahu tacaala faslun hada fasilun fasl weyn fi ljiddi dadaalka iyo walmuwaadabati joogtaynta cilmiga la joogtay barashadiisa iyo oo qofka meel sare uu mxuu ahaay mxuu ahaa aado oo meel sare uu eegto ayuu fasalkan fasli weyaan imaamka wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi bijiddin laa bijaddin kullu majdin bijiddin saa uu shaqle ragga kitaabkan haysto khalad buu mxuu shaqlayaa bijiddin laa bijaddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin فكم cabdin yaquumu maqaama xurin wakam xurin yaqaamu maqaama cabdi wuxuu leeyahay imaamka calayhi raxmatullah naqliga uu soo naqliyey uu ka soo naqliyey ragga qasaa'idda iyo tixda gabayga ah ku tiriyo dadaalka iyo habka loo geli bijiddin dadaal ayaa wax lagu gaaraa bijiddin dadaal cafwan bijiddin dadaal laa bijiddin qofka magac iyo awow iyo abkasoo gaar ma ahan kullu majdin sharaf kasta oo qofku u gaaro fahal hal jaddun abkasoo gaar iyo sharaf meel hore aad ka soo qaadatay bilaa jiddin dadaal la'aan bimujdin mid waxtara miyay tahay weeyaan ma garateen lagu celinaya waayahan ku celiyo bijiddin dadaal laa bijaddin awow ka soo gaar ma ahan kullu majdin haddii aan si kale u dhigno waxaad tidhahdaa kullu majdin sharaf la arko bijiddin dadaal ayaa lagu gaaraa gadaal taasaa laga yaaba inay idin fududahay kullu majdin sharaf la arko iyo meel sare oo cilmiga iyo wax walba laga gaaro wanaagsan bijiddin dadaal ayuu ahaaday oo dadaal baa lagu gaaraa waa khabarkii muqadama laa bijaddin awood ka soo gaar iyo muxuu ahaa anaa reer bani fulaan ahaa iyo saas ayaan ku jooga iyo ma ahan weeyaan fa hal jaddun jad iyo abka soo gaar miyuu bilaa jiddin dadaal la'aan bimujdin mid wax tara uu yahay weeyaan awowgee ayaa nin soomaalida waa ti ay dhihi jireen awowgee afaras lahaa ama aabbe afaras lahaa anaa dameer laha ayaa muxuu ka qiimo badan marka sida ayuu kala jeeda weyaan marka sharaf ayaan ku joogaa iyo meel fiican baan ku joogaa iyo wamaa ila daalika baabka isaga ah baab wax kuu tara maaha weeyaan fa kam cabdin addoon badana oo yaquumu istaagay maqaama xurin qof xura booskii istaaga badana wa kam xurin qof xur oo yaquumu istaaga maqaama cabdin addoon booskii istaaga badana oo cilmigii iyo dadaalxumida iyo cilmila'aanta iyo dadaalxumida ay qofkii addoon ka dhigayso qof addoon aha oo waxaa weeyaan cilmigii iyo dadaalkii uu wax macno sare gaarsiiyey arinta ayada ah waad garanaysaan ibnu abza ninka la dhihi jiray sayid cumar radi allahu taala anu kama kamaa fi saxiix ayaa wuxuu aaday makuu aaday markuu maka cusfaan taqriiban ku dhow yahay ayaa waxaa ka hor yimid waaligii magaalada maka iyo gobnatooraha ugu ahaa markaasaa wuxuu yidhi haye magaalada makayaad ugu soo tagtay markaasuu yidhi ibn abza ibnu abzana ku ahaa markaasuu yidhi mawlan min mawaalihim waa mid la xoreeyo oo addoon ahaan jiray markaasaa wuxuu yidhi ma nin la xureeyey oo adoon ahaad reer maka ood ogsoon tahay hankooda iyo sidaa yihiin aad maanta ugu dhigaysaa eh, madax ugu dhigaysa ood ugu dhigtay markaasaa wuxuu yidhi hawaan ugu dhigay maxaa yeelay haddii ay noqoto qur'aan iyo tafsiirkiis iyo cilmi laguma gaari karo haddii faraaisha iyo baabkaa la yidhahdana laguma gaari karo markaasaa hadalka mashhuurka ayaa wuxuu yidhi ina allaha la yarfacu bihada alcilmi aw bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaah subxana wa tacaala qur-aankan iyo kitaabkan dad buu ku saramariyaa addoommo ahayo masaakiin ahay reer qurasheed madax looga dhigi dadna uu ku muxuu ahaa dhulkuu ku geliyaa oo saas weeye marka marka qofku wuxuu macno ku yeeshaa cilmigaas iyo dadaalkaa saas ayuu kala joodaa imaamka calayhi raxmat ullah uma intaa kadib aalibucilmigow laabudda waxaa lagama maarmaan ah min aljiddi qofka inuu dadaalo iw almuwaadabati inuu joogtaeyo cilmiga iw almulaasamati inuu laazima liaalibi اlcilmi uma intaa kadib laabudda waxaa lagama maarmaan ah min aljiddi haddii aad xag uma intaa kadib laabuda waxaa laga maarmaan ah liaalib اcilmi qofka aalibcilmiga waxaa laga maarmaan u ah min aljidi inuu dadaalo iw almuwaadabati inuu joogtay iw almulaasamati inuu laazima cilmi barashada iyo dadaalku ku dadaala weeyaan wa ilayhi arinka isaga hoon hadda sheegay ayaa imaamku wuxuu leeyahay alishaaratu ishaarada ayay ahaatay oo lagu ishaaray fi qur'aani qur-aanka fii qowlihi tacala qowlka alle waaladiina kuwii jaahaduu jihaadeen fiina oo juhdiga bixiyeen lanahdiyanahum waan hanuuninanaa subalana jidadkan ku hanuuninanaa weyaan marka qofka marba haddii jidka alla u mara subxana wa tacala dadaallo u bixiyo ilahay baa hidaayadii ayaa jidka saari weyaan man alaba shayan qofkii wax dalba oo wajada dadaalo weyaan wajada uu helaya man jada wajada man alaba qofkii dalba shayan shay oo wajada ku dadaala shayga asaga wajada shayga asaga uu helaya weyaan waa man qaraca albaaba albaabka qofka garaaca oo walaja ku celceliy garaaca qawqawqawqawqaw ayuu siinaya uu ka istaaga daro ku celinaya walaja wuu gelayaa weyaan albaabka isagaha wuu gelayaa walaja ay karara ku celceliyo walaja wuu gelayaa wa qiila biqadri ma tatacana inta aad inta aad ku dhibtoota ayaa tanaalu aad gaaraysaa maa tatamanaa waxaad diilaysanaysa ood rabto inaad gaarto intii aad ku dhiboota ayaad ka gaartaa weyaan qiila waxaa layidhi yuxtaaju waxaa loo baahan fi tacalumi cilmibarashada iyo tafaquhi fiqiga barashadiisa ilaa jiddi ahalaa saddex dadaalkood ayaa loo baahan ya weyaan haddii waxbarashadii cilmi la rabo saddex waa inay isbiirsadaan oo iskaalmaystaan kan koobaad almutacalimu qofka waxbarana aalibka inuu dadaalo waa lagama maarmaan tan labaadna walustaadu macalinkan inuu dadaalo waa lagama maarmaan kan saddexaadna walabu aabbihi waa inuu dadaala in kaana fi laxyaa hadduu nool yahay isna inuu waxaa weyaan saddexdaas dadaal waa inay isbiirsadaan haddii saddexda iyada ah dadaalka iyaga ay ardaygii u dadaalo macalinka u dadaalo aabbihii ama waalidka u dadaalo bas waxaa weya waxaan la heli karin waxaan la heli karin qolyahan muxuu ahaa murabbiinta oo mucaasiriinta waxay ku daraan almadrasa madrasadiina waa in ayana dadaal laga helo oo xagga maamulka ay ka dadaalaan saasay yidhahdaan arkaanti markay tirinayaan tacliimta mucaasirka anshadani sheikhu waxaa ii tixay sheekha alimaam alajal alustaad sadiid diin shiraazi lishaafici hadal iyo mxuu ahaa tix imaam shaafici leeya ayuu ii sheeg uu leeyahay muxuu yidhi aljiddu yudnii kula amrin shaasicin waljiddu yaftaxu kula baabin muqlaqi wa axaqu khalqi illaahi bilhami imri'un duu himatin yubla bicayshin dayiqi wa min addaliili cala alqada'i wa xukmihi بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضدان يفترقان أن يتفرقي hadalkaas ayaa imaam shaafici ayaa liga soo naqliyey ayuu leeyahay mualifka raximah اllah aljidu dadaalka yudnii wuxuu dhoweeyaa kula amrin arrin la arka oo shaasicin aad u fogayd ayuu dadaalka kuu soo dhoweeyaa waljiddu jadda baa idin qoran jiddi qorta dadaalkana yaftax wuxuu furaa kulla baabin albaab la arkay ayuu furaa oo muqlaqin la xiray ayuu dadaalka furaa weeyaan waa xaqu khalqillaahi khalqialle kan ugu xaqnimada badan oo ugu habboon bilhami inuu murugoodo murug ay ku dhacdo imru'un qof weeyaan duu himmatin himmad iyo han sarada oo meel sare inuu gaaro dooni yubla kadibna lagu imtixaama bicayshin noolo dayiqina ciriiri ah oo wanaaga aad u socday iyo meesha aad ku socday ama gaari karin wuxuu rabaa inuu cumro aado inuu xaj aado wuxuu rabaa inuu jaamacado aado ood waxbarto wuxuu rabaa inuu mxuua xiraysto wamaa ilaa dalika meel sara ayuu mxuua qofkii tooganaya laakiin waxaa lagu imtixaamayaa dayq alcaysh ciriiri ma awoodi kara saas ayuu mxuua leeyahay wa min addaliili daliilka ayuu ka ahaaday cala alqadaai qadaha alle iyo xukmihi xukmiga alle bu'su labiibi waxaad dhihi kartaa wa bu'su labiibi qofka caaqilka ah yacnii faqrigiisa iyo basaasnaantiisa iyo dhibaatada haysato iyo cayshu alaxmaqi iyo muxuu ahaa qofka doqonka ah oo ah, muxuu ahaa dabaalka ah noloshiisa oo wanaagsan min addaliili ayay ka mid tahay tusaalaha cala alqadaai qadaha alle wa xukmihi xukunka alle sidii horan iskaga wadna marka wa min addaliili tusaalaha oo cala alqadaa'i qabaha alle i wa xukmihi alle xukunkiisa ayuu ka mid ahaaday bu'su labiibi qofka caaqilka ah oo labiibka ah oo muxuu ahaa ninkarneedka ah inuu muxuu ahaa basaasan yahay inuu rafaadsan yahay inuu gacantiisa waxba ay ku jirin iyo watiibu cayshi alaxmaqi iyo qofka axmaqa ah oo dabaalka ah ama aqoonta aan lahayn amaba caqliga fiican aan lahayn noloshiisa oo barwaaqa uu ku jiro weeyaan saas ayaa qabaha alleh ka mid ah allah subxaana watacaala nin eh, caalim ah nin caaqila nin inkarmeed ah nin qiimo badan ayuu muxuu aha waxba laan dhigaya mid iska dabaal aho calan aho macno laga buuxinayaa maal saasuu kala jeeda weyaan laakina warka lagu laabaya warkaas aan sheegu yidhi laakina warka lagu laabaye man rusiqa alxija qofkii caqli lagu irsaaqo xijaaga waa caqli weyaan caqli lagu irsaaqo weliba caqli laga faa'idaysana weyaan laga faa'iidaysanaynin waxba ma lahan waxbana ma taray xurima alghina deeqtoon iyo taajirnimo waxaa weyaan waa laga hoojiya xataa haddii ay gacmihiis wa soo galaan de w saas u bixinaya marka in mxuu ahaa ay w agtiisa ku nagaadaan yaraanaysa didaani waa laba isu didi ah oon iska hortegayn isla dhaqaaqaynin yaftariqaani kala tagaan aya tafaruqin kala tegitaan mxuu ahaa ahaashadii weyaan ama kala tegitaan kala tegayaan weyaan marka wuxuu kala jeedaa hadalkaas imaamka uu ka soo naqliyey alimaam shaafici caleyh raxmat ullah shay kasta oo kaa ood gaari karin haddii aad ku dadaasho waad helaysaa qofkana waxaa weeyaan hadduu dadaalo albaabka waa loo fura lidalika waxaa weeyaan hadalkalu soo qaadayo khalqiga allah subxaana wa tacaala qofka ugu murugta badan oo inaad murugood ugu haboon waxaa weeyaan waa qof meel sara han sara ku jira laakiin asbaabta hankaas uu ku gaari lahaa ayaan loo yasirin saas ayuu leeyahay lidaalika wuxuu leeyahay waxaa ilaahay qadarkiisa ah in qofka caaqilka ah oo xaasimka ah oo maskaxda furan oo meel fiican inuu muxuu aha gaaro rabo in lagu imtixaamo nolol ciriiri ah oo tallaababa uusan rogi karin tallaababa uusan rogi karin qofkii waxaa weeyaan axmaq ahaa amaba aanba hadda aan aad himad badan ay ku jirin amaba aan meesha gaari karinna loo barwaaqeeyo laakiin haba ahaate qofka ilaahay subxana wa tacala hadduu maskax laga faa'iidaysana uu siiyo ya waxaa weeyaan waxaa laga hoojiyaa inuu taajir noqdo si qaalibka weeyaan labadaas ayada marka caqli badan iyo ham badan iyo wanaag badan qofka inaad ilaahay ku abuuro maalna muxua laguma shaqeeya waa naadir ayuu leeyay waa laba inta badan aan kulmin lidaalika hadda ka hor wax mar inaan sheegaan filayaa dadka culimada ah iyo dadka aqoonta diinta xambaarsan inta badan waa fuqara masaakiin weeyaan cabra taarikh laga soo bilaabo nabigeena sala allahu caleyh ali wasalam miskiin buu ahaa nabigeena alai sl slm abubakar saasuu ahaa cumar saasuu ahaa caliya saasuu ahaa cumaan ayaa xoogaho mxuu ahaa sandareer yar haystay intaana waxay ahayd in uu jidka alla ku bixiy subxaana wa tacaala a'immada afartahaa saasay naftooda ku ee ah, culimada la yaqaano caamka ah inta hadda tujaarta ah ama dhaqaalo haysata waa hebel iyo hebel iyo hebel dad kooban ayay ahaayeen dad kooban ayay ahaayeen maxaa yeelay maalka waa nicmo aad u weyn aad u weyn waliba almaalu walbanuun ziinat lxayaati اddunya wa casab alxayaa cilmigana waaba taqaanaano adduunka wax la heli karaba ma ahaba marka labada nicmo adduunka ugu weyn waa cilmiga oo number one ah iyo maalka oo kusoo xiga marka iimaanka iyo diintii laga tago oo muxuu ahaa iyada dee hadal mabalhaba marka labadaas nicmo marka ilaahay cadligii subxana wa tacala wuxuu keenayaa sida haalibka ah in hal qof aan isugu geynin oo kan in jaahilnimo jaahil laga dhigo oo waxba aad uusan aqoonin faqiirna laga dhigo oo dadkii saa u bataan kanna waxaa weeyaan maalkii iyo cilmigii laisugu geeyo ma waa wax cajiib ah lidalika waxaa weeyaa ilaahay subxana wa taala qaybintiis waxay noqotay marka in kana maal la siiyo kana cilmin la siiyo lanaa cilmun walilacdaai maalun baa noo imaan doonta oo muxuua ah ninka la yihahdo sayd caali loo nisbeeya radi allahu taala anu arda <clears throat> naam wain shidtu waxaa lii taxay bilbinaa lilmafcuul weeyaane ligayrihi hayr imaam shaafici waxaa liiga taxay tix tamanayta an tumsii faqiihan munaadiran bigayri canaa'in wاljunuunu funuunu walaysa iktisaabu اlmaali duuna mashaqatin taxamaluha falcilmu kayfa yakuunu wuxuu yidhi tamanayta waxaad doonaysaa ood qalbiga ku qabatay oyadadiila ay ka haysaa an tumsii inaad ahaato mxu an takuun faqiihan qof mxuu ah faqiih ah oo caalim ah munaadiran weliba ummadda munaadaro iyo waxaa weeyaan kula munaadarooda oo dood kula gala dood cilmiyad kula gala dadka kale ood caalim noqoto weyaan biqayri canaain adoon dhibaato aan soo marin adoon dhibaato soo marin ayaa waxaad rabtaa inaad caalim iska noqoto halka adoo fadhiyo oo weliga aanan soo joodin oo waxaa weyaan shaqo aanan qabin waxaad rabtaa inaad caalim iska ahaato oo waxaa weyaan weliba aad munaadaro gasho waaljunuunu waalidana funuunun waa noocyo muxuu ahay kala duwan yani qofka isaga qof majnuun kala jooga kala jooda waalida qofkun dharka tuurtay oo carada iyo dhiiqada iyo muxuu aha isku waa nonoo marka kan waa majnuun kaana waa majnuun saas ayuu kala jeedaa <laughs> alalka isaga tamanayta waxaad tamanisay an tumsi inaad ahaato faqiihan caalim munaadiran waliba munaadaro iyo dad cilmiyeed galo biqayri canaain adoo dhibaato soo marin waljunuuna waalidina funuuna waa noocyo weeyaan ka marka majaaniinta ayuu ka mid yahay wii kala joodaa walaysa ma ahaanin iktisaabu lmaali maalka in la kasbada duuna mashaqatin mashaqo la-aan midda kale maalka wuxuu u shaqo badan in dhexda loo xirto u baahan yahy soo ma cilmiga xambaaraana muxuu baahan yahay cilmiga inuu dhexda xirto marka laba shaqo uluswa in qofka labada shaqaba intuu gal oo muxuu ahaa meel ka keeno ayadna waa adag weliba tanaa laga yaaba inay kasii raajicsan tahay qofkii aroortii waa inaad u kallahaa maalkii ood ilaa habeenka xataa aad u hurdi waayo ood gudgudoomo ood balaan iyo khuda iyo muxuaha qorshe u samaysto ood muxuu ahaa xiriiriye badan sameeyo ood wakhtigiisu intiisa badan geliy kana waa sidaasoo kale asna wuxuu bahan waqti inuu geliye marka labadi waqtina waqti inuu hal waqti labad in la wadageliyo waa adkaanaysaa marka taana iyadan waxyaabaha diida ay ka tahay qofka inuu eh, caalimka ah inuu helo ilan waqtigiisu wuxuu geliyey dhankan kale ninkaana waqtigiisu dhankan u geliyey man jada wajada waman laja walaj nacam walaysa ma ahayn iktisaabu lmaali maalka kasbashadiisa duuna mashaqatin dhibaato la-aan mashaqadaasu taxamaluha qofka uu xambaaraya ya yani inaad eh, mashaqa la'aan aad maal iska kasbato suuragal ma ahan weyaan mana dhici karto kow falcilmu cilmiga kayfa yakuunu siduu u ahaanaya ay biduuna mashaqa cilmiga inaad mashaqa aan ku hesho mxuu ah cilmiga dhabarka iska saarato qalbigaaga aad buuxiso say ku dhacaysaa maalkiiba shaqa u baahan yaha weyaan qaala abuayib almutanabi ayaa wuxuu leeyahay walamara fii cuyuubi nnaasi cayban ka naqsi lqaadiriina cala atamaami wuxuu leeyahay walam ara maanan arkin fii cuyuubi nnaasi dadka ceebahooda cayban cayb la mida ah, ma aanan arkin ka naqsi lqaadiriina kuwa waxaa weeyaan awoodi karo inay dhiman yihiin cala tamaami taam noqosho kuwa awoodi kara inay dhiman yihiin ceeb ka weyn oo qof soo marta ma arkin ayuu leeyahay walam ara cayban walam ara fii cuyuubi اnnaasi cayban ka naqsi lqaadiriina cala tamaami qof meel sara gaari kara oo meel muxuu ahaa wanaagsan gaari kara inuu muxuu ahaa dhinnaado oo meeshii ayd ka gaabiya ceeb biniaadanka ku dhacda ceeb ka weyn baan arkin qofkii qur xifdin karaa waqti u haya caafimaad u haya maskax u haya ma xifdinay qofkii caalim ayuu noqon karaa oo cilmiga ilahi subxana wa taala xambaari karaa ma samaynay qofka waxaa weeyaan waxyaaba badan oo wanaaguu samayn karaa laakiin danka ma lahan yacni ceeb weyn qofka ku dhacda lama arka ayuu leeyahay lidaalika dadaalka iyo juhdiga waa laga maarmaan ibnujawsi caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay haddii ay dhici lahayd oy suuragal noqon lahayd in nabinimada nubuwada haddii ay suuragal noqon lahayd in cilmi iyo camal lagu gaari karo oo qof iktisaab ay tahay ilan hadda waxaa weya waa istifaa nabinimada iyo rasuulnimada iktisaab maaha waa istifaa ilahay baa subxana wa tacaala walaakina yajtabi aayaddu isaha walaakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa ilahay subxana wa tacaala rusushiisa mid ku doona ayuu ka doortaa subxaana wa tacaala oo isagaa doorani marka waa istifaa iyo doorasho weeyaan haddii ay ahaan lahayd nabinimada mid lagu gaara cilmi iyo camal wuxuu ahaan lahaa wuxuu yidhi waxaan u arki lahaa in raadsasho la raadsado nabinimada iyo rasuulnimada in laga gaabiyo inay cajzi iyo dabaalnimo ay tahan u arki lahaa ayuu leeyahay yani wuxuu leeyahay haddii xataa nabinimo lagu gaari kari lahaa cilmi iyo dadaal ragga gaaro oo ku dadaalayaan ka mid noqon lahaa ayuu leeyahay qofkii caaqilka inuu gaaro ayaa loogu bahan yay kala jiro weyaan naam walaa budda waxaa laga maarmaana liaalib اlcilmi qofka aalib cilmiga min sahri layaali habeenada inuu soo jeedo waa laga maarmaan ood qofka habeenkii in badan oo ka mid ka soo jeeda kama qaala shaacir qofka ninka shaacirkaasi uu yidhi biqadri اlkadi taktasibu اlmacaali faman طalaba اlculaa sahra اlayaali taruumu اlciza uma tanaamu leyla yaquusu اlbaxra man طalaba اla'aali culuw اlkacbi biاlhimami اlcawaali wacizu اlmar'i fi sahri اlayaali taraktu الnawma rabbi fi اlayaali liأjli ridaaka ya mawla اlmawaali wman raama alculaa min hayri kadin adaaca alcumra fi طalabi muxaali fawfiqnii ilaa taxsiili cilmin waballiqnii ilaa aqsha almacaali wuxuu leeyahay biqadri اlkaddi dadaalka intuu la eg yahay ayaa taktasibu macaali waxyaabaha sare taktasibu almacaali meelaha sare wixii lagu gaarle ad ku kasbataa weyaan biqadri اlkaddi dadaalkaada intuu la eg yahay dhibaatada aad maray intay la eg tahay ayaa taktasibu amaba tuktasabu lagu kasbadaa bilbinaa lilmafcuul ama almajhuul kama taquuluun tuktasabu ayaa lagu kasbadaa almacaali arrimaha sarsara faman alaba alculaa meel sara qofkii dalba oo raba inuu gaaro sahara wuxuu soo jeedaa allayaali habeenada ayaa hurdada iska dhowraa weyaan tarumu daalibucilmi waxaa dalbaysaa alciza sharaf ayaad dalbaysaa adduuniya aakharaba uma kadibna tanaamu waxaad hurdaysaa leylan habeenka ayaad hurinaysaa weyaan dhammaantii yaquusu wuxuu dhex tiimbadaa albara bada man alaba laali qofka jawhar dalba inuu helo bada ayuu tiimbadaa oo hadda jawhartan ad aragteen intee laga soo bixiya meel sahlan maahan yaquusu wuxuu tiimbadaa uu gudaha u galaa albara bada man alaba laali qofkii jawhar raadiyo weyaan ama doona culuw kacbi meel saregaarka culuw lkacbi qadarkaada sare markiisa wuxuu ku ahaadaa bilhimami hanka iyo himada alcawaali ee sarraysa weyaan hal niimahaata ama niimooyinka sarsare ayaa qofka meel sar uu ku gaara weyaan wacizu lmari qofka sharaftiisana fii sahari layaali habeenka soo joodkiisa ayaa sharaftiisa ay ku imaanaysa ay ku dhacaysa weyaan dadka culimada o arkaysaan iyo dadkan hadda muxuu ahaa caalam alislaami iyo qadiiman wa xadiidan waxaa weeyaan laa taxsab almajda tamran anta aakiluhu weyaan taragtu waa isaga tagay ninkii muxuu ahaa ayaa saala weyaan shaacirkii taragtu ka tagay rabbi rabbiyow fillayaali habeenada ee aan hurdada iskaga taga weeyaan dhammaanteed maaha dabcan waa qeyban ka mid ah liajli ridaaka raall inaad raalli noqoto awgeed oo aan kaga tagay yaa mawla almawaali inta wax xurayso oo mawlo noqoto dhammaantood rabbiga mawlo u ahaayow waman raaba alculaa waman raama qofkii dalba alculaa meel sara iyo muxuu aha inuu bos sara gaaro cilmi adduunya aakhara inuu ka min hayri kadin isagoo dhibaato iyo mashaqo soo marin adaaca wuxuu ku dayacaa alcumra cumrigiisa fii alab اmuxaali wax aan suuragal ahayn dalabkood ayuumxuu ahaa waqtiga ku dayaca weyaan wuxuu rabaa qofka meel sar inuu gaaro caalim inuu noqdo inuu diinta allah subxaana wa tacaala xambaaro laakiin inuu dhib maro ma rabo somalida waxay dhihi jireen dheefeey xaggeed joogtaa dheefeey xaggeed joogtaa dhibaan xagga ka jiraa ya dheeftii waxaa loo dhawaaqayaa eh, dheeftii iyo wanaaggii markaasaa le dheefey xaggeed joogtaa ayadaa dhibaan agga ka jira marka dheeftaas inaad mxuuha usii marta dhibaato marka baabkan baab sahlan ma ahan weeyaan fawafiqnii iwaafaji rabbiyow ilaa taxsiili cilmin cilmi inaan xasiliyo rabbiyow iwaafaji waballiqnii rabbiyow igaarsii ilaa aqsa almacaali meelaha sarsara meesha ugu sarraysa oo ugu dhirarka badan rabbiyow igaarsii ayuu leeyahay fawafiqnaa yaa rabbi ilaa taxsiili cilmin waballiqnaa ilaa aqsa almacaali yaa rab alcaalamiin waqiila waxaa la yidhi ittakhid leyla habeenka ka yeela jamalan riti ka yeelo riti ka yeelo weeyaan tudrik aad ku gaartid bihi isaga amalan yeeladiilada iyo meesha aad rabto aad ku gaartid habeenkii waxaad marka habeenkii eh, waa inaad mxuu ahaa rukuub iyo baabuur iyo diyaarad iyo meesha aad ku gaarays ka dhiga weeyaan qaala musanifu musanifka ayaa wuxuu yidhi waqad ittafaqa lii waa zarnuji waqad ittafaqa lii nadmun gabay fii hada almacna macnahan isaga ah oo muxuu yahay man shaa an yaxtawi caawa baabu nadmi weyaan caawa inta badan iyo xataa habeen dambe insha allahu tacaala waxaan galnay baab la yihahdo baabu nadmi weyaan baabu nadmi ayaa la galay man shaa qofkii damca man shaa an yaxtawi amaalahu jumalan falyatakid laylahu fii darkiha jamalan aqil طacaamaka kay taxdaa bihi sahran in shita yaa saaxibii an tabluqa alkamala wuxuu leeyahay man shaa qofkii doona an yaxtawii inuu muxuu ahaa duduubta inuu soo duuduubta oo jeebka ku soo rita amaalahu yadadilyadiisa iyo meesha uu tooganay qofka inuu muxuu ahaa inuu soo uruursado qofkii doona jumalan weliba dhammaanteed inta yadadiilo aad leedahay adduunya aakhara wix dan ood leedahay iyo yadadiilo wixi jira iyo meesha aad adiga aad mxuuaha tooganaysa inay ku ururaan ood meel aad mxuu ahaa ku urursata qofki doona ow hee falyatakhid ha ka qofka isaga leylow habeenkiisa fii darkiha gaaritaanka yadadiilada ayada ah ha kaga yeesha jamalan riti uu fuula riti uu rukuub ka dhigto ha ka yeesha weyaan haddii luuqadeenna casriga aan ku hadalnana diyaarad ha ka dhigto weyaan amaba baabuur ha ka dhigto habeenkii aqlil daalibcilmi u yaraysa tacaamaka cunada yaraysa maxaad u yaraysanaysaa likay taxdaa inaad kaga guulaysata bihi cunno yaraysigaas sahanan soo jooditaan cunada haddii aad yaraysato cabitaanka yaraani hadii cabitaanka u yaraadana hurdada yaraani weyaan kow in shita haddii aad an tabluqa inaad gaarto alkamala kamil inaad gaarto yaa saaxibii saaxiibkayow ma rabtaa inaad meel sare gaarto cunada yaraysa cunada yaraysa hahay saas weyaan waqiila waxaa layidhi man asara qofkii seejeedsiiya oo hurdada ka qaada naftiisa bileyli habeenka faqad faraxa wuxuu ka farxiyey qalbahu qalbigiisa binahaari maalintii haddii habeenkii aad naftaada ay soo jeeda maalintii ayaad qalbigaada farxaya weyan habeenkii dhan ayaad salaatuleyl u taagneed habeenkii dhan ayaad mudaakaro u taagneed habeenkii o dhan ayaad waxaa weyaan aad quraan akhris u taagnayd maalintii qalbigaada maasha allah murtaax farax aan dhammaanayn weyan walaa shaka waadna aragteen walaa budda waxaa lagama maarmaana ah. liaalibicilmi qofka aalibcilmiga meel muwaadabatin inuu daa'imo cala darsi darsiga daa'imo weyaan iyo tikraar iyo muraajacada iyo cilmigii inuu mxuu ahaa ku naqsado fii awali leyl habeenka awalkiisa iyo waakhirihi habeenka aakhirkiisa intaas ay ugu fiican weyaan fa ina maa bayna alcishaa'ayni labada cisha inta udhexayso maqhribkii cisha inta udhexaysa weeyaane iyo waqta saxari waqhtiga suxuurta e waktun waa waqti mubaarakun barakaysan weyaan saxarka waxaa weeyaan fajarka laba fajar ayaa jirta alfajru asaadiqu fajarka runbadanaha ah oo kan salaada lagu adimo weyaan dambe oo aadaanka dambe weyaan iyo alfajru lkaadibu waa muxuu ah, kan aadaanka hore oo iftiin baa soo bixi oo saas waxaa weyaan u yara taagan laakiin midka isaga ah, fajrulkaadib ayaa la yihahdaa inta aanan salaada aan gaarin ka hore tobanka saac iyo agaarkeeda ayaa waxaa weyan iftiin baa soo baxa lakiin iftiin taagan wa waa sidii sayntii oo kale laakiin iftiinka ka dambe oo salaada ay ku dilaacayso kaas ayaa la fajr saadiq marka labada inta udhexaysa ayaa culimmadu waxay ku tilmaamaan asaxar marka wixii ka bilowda taqriiban sagaal saac bar iyo saac iyo ilaa salaada fajr ilaa tobanka sac iyo ilaa salaada fajr aadaanka dambe inta ayaa saxar culimadu ay ku tilmaamaan weyaan wakhtigaas marka waqti mubaaraka iyo bayl cashaainka yaa aalib alcilmi baashay lwarca wajanibi الnawma waxdari shibaca daawim calى اdarsi laa tufaariquhu faاlcilmu bاdarsi qaama wartafaca yaa aalib اlcilmi aalibcilmiyow qofkan ardayga ahow xirowow baashir waxaad mxu la falgashaa ood muxuu ahaa ku tallaabo qaadaa ama aad saaxiib ka dhigataa alwaraca xalal maradka xalay waxaan sheegna waraca in saddex rukni uu leeyahay waxasuustaan yaa culamaal miswaa la hilmaamay <laughs> aan ka socona habeen dambe waa insha allahu tacaala yaa aalib alcilmi aalib cilmiyow baashir waxaad la falgashaa alwaraca xalaalmaradka wajanib innawma hurdadani mxuu ahaa ka fogow waxdari shibaca dheragtana iyo qofki inuu caloosha buuxiyana ka digtoonaa weyaan daawim daa'im cala darsi darsiga daa'im laa tufaariquha faariqun weyaan falcilmu cilmiga bidarsi darsiga ayuu qaama ku istaaga wartafaca ku saromaray weyaan ama daaiman o abadan ama sheekh noqo ama arday noqo amaba nin weyn noqo ama ninya noqo cilmiga qofka inuu daaima weyaan lidalika culimada waxay ka hadlaan mudaawamada cilmiga oo qofka cilmiga uu daaimo wuxuu keenayaa in cilmigiisa uu muxuu ahaa kordho hadduusan xataa kordhinna cilmigiisa u baaqi noqdo qof baa cilmi ku dadaali sunanka iyo saxeenka ayuu mari naxwada ayuu meel saari tafsiirka ayuu meel saari fiqiga ayuu meel saari usuulka ayuu meel saari maa yacni cilmi ayuu muxuuha taqriiban inta ilaahay u qadar ayuu baranaya kadibna markuu barta <laughs> tagsiiluu iska noqonaya marka tagsi ayuu fuulayaa qof tagsi fuul waad aragteen sooma wakhtiga ma heli karaba xitaa haddii aad tagsigu iska taagan yahay qalbigaa mashquul dabcan tagsi xaaraan maahan <laughs> waa shaqo wadiifo xalaala ah weeyaan oo weliba dee mararka qaar laga yaaba inaad xaaraan badan kaa celiyo iyo waxyaaba badan oo shubahaad uu kaa celiyo hadii qofka u dadaalo khaasatan dadka yurubka iyo maraykanka iyo meelaha ku nool tagsiga meelaha lagu badbaado qofka waajibaadka salaada iyo acmaashaas khayrka uu ku fuliyo ayay ka tahay weyaan iyo taragyadan dheer la fula iyo wamaa ilaa dalik ilan qofka waa xur oo xilliguu rab ayuu mxua tukanaya wamaa ilaa dalik xilligu rab shaqada xiraya marka waa qof isaga iscontrol lakiin dadka masaanicda iyo warshadaha iyo muxuu ahaa moolalka iyo howlaha ka shaqeeya iyaga waa dad aanan iscontroli karin oo xataa salaada loo diiday marka laga yaabo waxaan kala jeeda marka qofkii shaqadaas ayuu galay kadibna habeenkii isagoo daalan ayuu soo dhacaya goormuu ku noqonaya bukhaarigi oraan u bartay goormuu muxuu ahaa xadiis ku noqonaya kale goormuu u noqonaya fiqigii goormuu usuul ku noqonaya goormuu mudaakaro galaya haba sheegin weyaan ganacsigu waa saasoo kale marka qofki waxaa dhici inuu muxuu ahaa noqdo qof wixii ka guureen waa qalalaya marka waa qalalaya cilmigan wuxuu baahan yahay joogtayn oo inaad mar kasta wixii aad xifdisanayd dib aad ugu noqoto inaad akhriso in lagu akhriyo inaad mudaakarayso daa'iman tusaale ahaan waxay usoo qaadaan horaanna maraan soo qaadaan fiilaya arrinta ayadaa ah, biyo lagu shubay saxan ama baaldi lagu shubay biyaha iyaga haddii intaad biyo aad weel ku shubto kadibna aad meel dhigto albaabka aad ku xirto qol aad isaga marka ood sanad aad ka maqnaato biyihii saxanka ku jiray markaad u imaado say noqonayaan ma taqaanaan way dhammaanayaan yatabahar laakiin waxaa ku hari saxankii cadaantiisi ma qabay meelihii biyaha ay sii marayeen ayaa mxuu ahaa xariiqyo ayaa ku haray xariiq hore xariiq labaad meesha ay joogeen xariiq saddexaad saxankii o dhan wuxuu noqonayaa xariiqyo ayuu noqonaya qofka caalimka ah ama aalib cilmiga qawiga ah oo inta bartay kadibna cilmigii ka dhexbaxay oo baab kala galay saasuu noqonaya ninkan beri ayuu mxuu ahaa cilmiga aqooni jiraad markii aad damca inaad wax sheega qofka weligiis aan wax soo marin waxaa la yaaba inuu ka liidanaado wixiisa ay noqdaan wax mutabakhir ah oo eber dhammaaday weeyaan laakiin bedelkuu saa yeeli lahaa bedelkuu saa yeeli lahaa oo cilmigaad ka tegi lahaa saxanka oo aan kaga tegi lahayn cafwan isagoo ah, ah, keligii ah haddii aan kor intaan surna taangi yar kadibna markuu saacad joogaba hal dhibac ay kusoo dhibcaysa dhibac yar ay kusoo dhibcaysa meesha saas kow markuu saacad jooga dhibac kale oon maxaa dhici ma taqaanaan laba kamid mid un bay in biyihii halkoodii ay joogaan oy waxba ka naaqusin waxba ka naaqusin ama saddex ka oo noqonaya inay waxba ka naaqusin oo biyihi ay ahaadaan ama wax yar inay ka naaqusaan amaba inay biyihii ay baddaataanba oy kordhaanba saddexdaa mid ka mid un bay noqonaysaa laakiin mid suuragal maahan meeshii oo qallashin loo imaado marka cilmiga daa'iman oo abadan qofka waa fisdiyaad uu ku jiro habeen walba masale ay ku kororta ama cilmiga hore aad mudaakarayso weyaan saasaan laga maarmayn waay o wayaktanimu aalubucilmi wuxuu ka qinimaysanaya ood ka fara qabsanaya ayaama alxadaaati ayaamaha da'yarida iyo wa cunfuwaani shabaab cunfuwaanka markuu dhallinyarnimada ay aadka u xoog badantah waad aragteen qofka dhallinyarada ah qawiyun fii kulli shay hadalka hadal ma joojiye waxaa aad bay u badan tahay ma daalo wamaa ilaa dalika hankiisa meel dheer adduunkaa dhan wuxuu rabaa inuu hal mar gacanta ku wada qabto lidalik waxay dhahaan qofku markuu labaatan jirka yahay wuxuu yidhi adunkan dhan wada qabanaya labaatan sano jiraa moogta adduunkaa oo dhanba <laughs> todobada qaaradood marka qudbeynka lagu dara todobada qaaradood wuxuu rabaa inuu gacanta ugu qabto waayahay markuu soddon sano gaaro wuxuu le maya qaaradda african gacanta ku qabanaya hankiisaas gaaraya markuu muxuu ahaa afartan gaaro may wuxuu leeyahay dalkaygii hay-aan gacanta ku qabanaya kenya iyo soomaaliya wixii la midka markuu konton sano gaara may may wuxuu le magaaladayda markuu muxuu ahaa cafan markuu konton sano markuu eh, gaaro konton sano wuxuu leey magaaladaydan gacanta ku qabanaya markii lixdan sano u gaarana wuxuu le gurigeyga khalaas gurigay gacanta ku qabanaya marba hadduu lixdanka xag u dhaafa wuxuu le nafsii nafsi waa marka nafsii nafsi weyaan marka hanka qofka markuu da-a yaryahay yacni xaqiiqatan waa waad aragteen lidaalika cid kasta oo wax qaban rabto dhallinyarada adeegsanaysa waad aragteen marka dayarada waa cajiib weyaan wayaqhtanimu qofku wuxuu ka faa'idaystaa ayaam alxaadasati markuu dayar yahay ayuu ka faa'idaystaa iyo wa cunfuwaan ashabaab dhallinyarada firfircoonideeda iyo waxaa weeyaan firfirteeda ayuu ka faa'idaysaa kamaa qiila sidii loo yidhi biqadri اlkadi tucطى maa taruumu faman raama almuna leyla yaquumu waأyaama alxadaaثati faاqtanimha alaa ina alxadaaثaةa laa taduumu wuxuu leeyahay biqadri اlkadi dadaalka iyo dhibtoonta aad dhibdoonaysa qadarkeeda ayaa tuctaa lagu siiyaa maa taruumu wixii aad dalbayso dadaalkaad intuu la egyahay ayaa lagu siiyaa weyaan dadaalka intuu la eg ayaa lagu siiya wixi aad doonaysid faman raama almuna maqsuudka qofkii dalbo meel u socda leylan ay yaquumu wuxuu istaagaa leylan habeen inuu istaago weyaan qofkii meel inuu gaaro raba habeenka ayuu istaaga weyaan ayaam adaaati ayaama ka dhiga ayaamu ayaa idin qoran wa ayaama alxadaaati da'yarida maalmaheeda iyo wakhtigeeda faqhtanimhaa ka haniimaysa weeyaan alaa hooyay ina alxadaaata da'yarida laa taduumu daa'ima noqoto weeyaan <laughs> waxaad arkaysaa wiilkii labaatan san u jiray berri berriba ciro ayaa soo gashay side waa lagu soo galay yaa markiiba baasha waxaa weeyaan waa degdeg waad arkaysaan laba sano saddex sano kahor qof garmado ayaa berri asoo wada ciroobay ya mid anan muxuu ahaa hal eh, tin ay ku oolinoo muxuu aha amrad ahaa hal muxuuaha tin aan lahayn aad laba ka raaraca isbuuc kadib waxaad arkaysaa waakada berri waxad arkaysaa wixii is wada xiray wahaakada marka qofka da'yarida wax kuu daa'im noqonaa maahan ee ka faa'idaysa ayuu leeyahay lidalika alimaam axmed caleyhi raxmatullah ayaa waxaa la yidhi maxaad ka xusuusataa ood nooga sheegi kartaa da'yari dayari bal wa ku tilmaam xilliga dayarida inta ahaanayso iyo dhalinyarnimada inta ahaanayso markaasaa wuxuu yidhi kaana shayan kana fii kumi fasaqad wax jeebka kugu jiray adiga qalinkaana jeeb kugu jiray sooma shay qalin jeeb kugu jiray amaba meeshaan muxuu ahaa saa kugu laabnaa oo kaa dhacayoo kale weyaan bs intaa waaba dayarada laguu sheega iyo dhallinyarnimada waa intaaba marka qofka inuu dada ka faaidayso waa laga maarmaan weyaan mana qof soo soomamaraysa alaa layta shabaaba yacuudu yowma faukbiruhu bima facala mashiibu alla mar un dhalinyarnimadaba inoo soo laabata annaga dhammaanteena dhahna sida iyada wixii ciro ay soo gashay ama garmadoodna saasa ku dhawaaqeena waxaa waye alaa layta shabaaba yacuudu yowma faukbiruhu bima facala almashiibu maalintoo bas ma inoo soo noqota hal maalin xataa kadibna aan ugu warano wax kale xataa inay sii joogto ma dayarin inay soo laabato marka horta naga ay timaada aan ugu warana marka wixii doqnimo iyo da aynugu samaysay aan saasayna yeesha oo kaalidayaan celin karin oo waxaa weya fadhiga ma jira oo dhul lama fadhiisan kara oo dhabarkiiya tacbaan laga yahay oo korsiyaa loo baahan yahay oo hurdadii muxuu aha macaanka badneed ma jirto oo dadaalka ma jira oo kiyaala loo baahday yacni bas intaas markaan u warano oo inaga dhegayst kadibna ha iska tagto ma soo noqon laakiin marka ragga gacanta ku haayo dhalinyar daayari ku haayo wallaahi bilyan walaa milyaar walaa muxuu ahay trilyan waxaa la yihahdo inaan hal maalin oo dhallinyarnim aan la siisan karin maanta ma helist mustaxiil indhabaasaaris marka maanta war ka faa'idaysto ragga weli gacanta ku haya laga faa'idaysto walaa yujidu ma daaliyo oo ma dhibaatayo aaliba cilmiga ah nafsahu naftiisa ma dhibaateeya jahad jahdan dhibaatayn oo dhibaataynta maxay tahay nafti inuu cadaabo qofka weeyaan inaad oo nafti xoogahoo la dhadhansiiyo soojoodka iyo juhdiga iyo fikirka iyo yacni xanuunka waxbarashada la dhadhansiiyo dhib ma lahan waa inay fiicanta waana loo baahan yahi waa laga maarmaan laakiin nafta inuu qofka cadaabo ma ahan weeyaan walaa yajhadu ma cadaabayo oo daalin aad u daalin ah, ma daalinayo qofkii nafsahu naftiisa jahdan dhibaatayn walaa yudcifu ma tabardaray nafsa nafta xataa yanqatica ilaa uu ka goca an camali camalkii uu waday iyo cilmiga u waday ilaa ka go'o qofka saama yeelaya weeyaan ina linafsika calayka xaqan marka nafti inaad mararka qaar u yara muxuu ahaa nasiso xitaa mararka qaar mukaafa kaafi nafsika la yihahda nafti mararka qaar markaad juhdi badan gesho ood kitaabka aad ku dhammaado ood wax soo xifdiso inaad intaad maalinta baxdo aad maqaayadahaas intaad yara fariisata aad si fiican aad alleysaha lee keena iyo war saaxiibayaalkaaliya iyo naftaada aad kaafi nafsika wax la yihahda mararka qaar dhib ma wax ishkaal ma lahan yeelay ijmaamka ijmaamka waa loo bahan yahy nabigeena sala allahu alayh waali wslam waad garanaysaan isagoo jihaad ku jira bal arka maaha aha cilmi alab cilma jihaad ku jira oo muxuu ahaa jihaadna waa taqaanaa hawshiisa dimaa dhiig iyo dhimasho iyo dhaawac iyo waxaa weeyaan xaaladda arkaysaan ku jira ayaa markii aad ka soo noqda jihaadka ood soo guulaysta saxaabadii intuu ka yara reeba caaisha radi allahu taala ardaha ayuu dhihi jira haye bal aan isu baxna marka markaysaan waa laisu baxaya marka nebi maxamed alayh slat slam khayru khalqillah ayaa naftiisa iyo xaaskiisii ijmaam uu samaynaya oo mararka la yar ordi markaasaa waxaa weeyaan caaisha inta la qabto laga tegi amaba nabigaa laga tegi calayhi salaatu tilka bitilka aa marka maalin nabigaa laga tegi alayhi salat oo meel la saari waa xilliga dambe xilliga hore oy gabar yaroo muxuu aanan buurnan ay ahayd marna caaisha ayaa inta la qabtaa muxuu ahaa boorka lagu dhaafi markaasaa nabigu wuxuu ley alayh slat tii beriga ma ogeyd tii tanaan kaaga gutay tan tan muxuaha u taallo weyaan saas marka waxaan kala jeedaa ijmaamka mararka qar loo baahanaya cadaab aad gelisa ma ahan bal yastacmilu qofku wuxuu isticmaalaya alrifqa dhimrin fii dalika arrinka isaga waalrifqu dhimrintana aslun cadiimun wa asal aad weyn fii jamiici alashyaa arrin la arka qaala rasul lah sal l slm xadiidkan waa xadiid aanan sugnayn sanad ahaan wuxuu leeyahay alaa ina hada diina diintan matiina waa wax aad culus fa awqiluu fiihi waxaad ku dhex ood ku qaadataan fi birifqin dhimrin walaa tubaqid calaa nafsika naftaada ha nacsiinin cibaadat allah cibaada alla tacala koraaye fa ina almumbata qofkii daaliyo faraskii amaba neefkay uu saarnaan lahaa daaliyo oo nafta ka qaado on biyo iyo baadna siinin laa ardan arla qataca mid gooy ma ahanin oo masaafe iyo meel uu socdin oo gaaray ma noqonin walaa dahran dhabar uu kori lahaana abqa mid baaqi yeeli ma ahanin weeyaan saas ayaa marka laakiin macaanida ayada hadda adiikan daciifka uu sheega amaba aan sugnayn xadiid kale iyo ayado kale oo aad u badan yasiruu walaa tucasiru wabashiruu walaa tunafiru taysiirka marka waxaa weeyaan waa adilada kusoo aroortay lama koobi karo weeyaan wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj wa qaala nebi sal l slm kii hore kan waxaa ka daran kii hore kanaa ka nafsuka naftaada maiyatuka waa gaadiidkaada ee farfuq u dhimir biha iyada weyaan hadalka isaga waxaa weyaan waa maal iyo mahmah mashhuur oo aad ah looga yaqaano cinda alcarab carabta agtooda laga yaqaano weyaane xadii asal lama aha weyaan markan gabayga waxaan kala jeedaa maalkan iyo mahmahdan qaata oo nafsuka naftaada maiyatuka waa gaadiidkaaga farfuq u dhimir biha iyada weyaan waa maal ee xadii walaa budda waxaa laga maarmaan ah liaalib cilmi qofka aalibcilmiga min alhimati han alcaaliyati ee sarayso meel sara ficilmi cilmiga inuu ka gaar waa inuu mxuu ahaa yeesho weyaan faina almara qofka bini aadamka yatiiru wuxuu ku duula bihimatihi hankiisa iyo meesha sare uu mxuu ahaa uu toogani ayuu ku duulaa weyaan ayuu ku duulaa ka tayri shimbirta yatiiru si ugu duula bijanaaxay labadiisi garab shimbirka muxuu ku duulaa himada sare iyo meesha sare uu mxuu aha toogana ayuu ku gaara weyaan qaala abuayib ilmutanabi ayaa wuxuu leeyahay calaa qadri ahli اlcasmi taأti اlcazaa'imu wa taأti calaa qadri اlkariimi اlmakaarimu wa tacdumu fii cayni اsagiiri sigaaruha wa tasquru fii cayni اlcadiimi اlcadaa'imu wuxuu leeyahay calaa qadri ahli اlcasmi dadka go-aanka lah qadarkooda calaa qadri ahli اlcasmi dadka go-aanka la ahlulcasmi ahlu go-aanka ah qadarkooda ay tatii ku timaada alcazaa'imu ay almaqaasidu waxyaabaha loo qasda waxay ku timaadaa dadka go-aan kala intaas leegyahay ay ku timaadaa weyaan intay ku timaadaa horaan waa aan ugu sheekayn jirnay wiilashii reer qureysheed aha oo waliba saxaabada nabigeena calayhi salatu salaam qaarkood oo inta fadhiistay yiri walba ha tamaniyo nin uu tamaniyey wuxuu tamaniyey inuu imaarat alxijaaz xijaaz inuu muxuu ahaa amiir noqdo ninna uu tamiyey tamaniyey khilaafat almuslimiin nina uu tamaniyey janno uu tamaniyey mid walbana tii insha allahu tacala kii jannada u yiri aniga waan rajaynaya laakiin ragga kale nin walba meesha uu gaaray had waqtiga aan noo saamaxaynin waan sheegi lahaynin iyo saddexda nin saddexda nin maxamed ibn abi caamir uu ka mid ahaa ibn abi caamir oo dameeraha ku shaqaysan jiray dameeraha ku shaqaysan jiray kadibna ibn abi caamir u yiri aniga waxaan habeen intay soo xamaaleen maalin dameeraha ku shaqaysan jiray dadkii ay dameeraha wax ugu qadqaadeen kareeti waxay ku shaqaysteenba kadibna banaanka waa weli dhallinyaraa labaatan jiryaala banaanka habeenkii e, dawaxi ayaa kadibna lagu sheekaynayo sidii loo fadhin baa markaa nin bay maalin soo corisay wuxuu yidhi war nin nin walba waxaa tamaniyo war maxaan tamaninaynaa waa iska caadi xaaladana waa caadi mida ah wuxuu yidhi aniga waxaan rabaa inaan boqor ka noqdo andulus sbain waddankaas caalam alislaami meelaha ugu barwaaqada ugu cilmi badan ay ahayd halkaas ka noqdo ayaan rabaa waxaa weeyaan boqol noqdo kuwa kale ku qosol waxay yidhahda war waa laa tahay luqmatul ceeshkaadi aad heer laadahay oo dameer ku xamaalataah iska daa sheekadaas marka wuxuu yidhi iska dhaafi waxaad yeelaysaan haddii aad noqdo boqor meeshaan ka noqdo nin walba wixii aan siin sheegto nin walba sheegto ya waa la yaab waa la yaaba midaa wuxuu yidhi marka warka ku celiliyo sheekada ay dheeraatay waqtigaan hadda aad u aad u sharaxnee wuxuu yidhi haddii aad boqor noqoto waxaad yeelaysaa intaasoo maalla intaasoo xoolaa intaasoo guryaa intaasoo wahaakada intaasi waayuu yidhi meelaan kaaga qoray meel ayaan kaaga qoray waa dameerla kii kale muxuu yidhi haddii aad aadba maadiga maadiga noocaan ha maanta madax noqoni oo boqor weliba ka noqoni andulus eh, haddii aad noqoto wuxuu yidhi qofka la dulayna inta ariiqoo loo mari jiri qofka marka in la dulay oo dhulka lagu muxuu ahaa eh, lagu jiido la rabo inta la maran jiri zamankaasi mari oo maxaa lagu samayn jiri dameer waxaa la saarayaa gaabanoo foolxun oo waxaa kadibna sidiisa khad ayaa wejiga iyo laga marinaya markii laga mariyo dameerka kadibna dhanka u socda dhan ayaa loo jeedani dharkii shaarka ayaa laga siibi oo muxuuah shaarlaan ayaa la dhigi jeeda baa loo qaadanayo kadibna waa la garaaci magaalada dhanna saasaa lagu samarinaya luuq kasta iyo xaafad kasta ayaa saa lagu marinaya maalinta laba iyo tobankaa lagu wadi markii qofki la dilaytaba saa ayaa hadii adiga aad boqor noqot maadaan kuu jeedo wabilahi tawfiiq ibn abi caamir muxuu sameeyey abi caamir salaadii ayaa wuxuu sameeyey wuxuu gaday dameerkii toddonaadkiisa gaday ayaa kadibna shirmaadki rajeebka uu soo gashtay dhar fiican uu soo xirtay ayaad meeshii ugu dhaweydo muxuu ahaa eh, xara biriseed ayuu tagay markaas wuxuu nima waxad yeelaysaan waxaan rabaa inaan bilaash kugu shaqeeyo oon waalashii idin roo dhulka idin xaaqa miisaska idin tirtiro shaqadaasaan qaban rabaa shil idin kaban oo nin dee shaqalaana muxuu ahaa nin eh, nin nin eh, waxba aanan qaadanayn maxaa lagu diidi oon shilin kaa waay soo dhow waa qof meelay u muuqata moogta meel buu tooganaya dadka shaqaalaha waa taqaana war waxaan qaba yaa leey isaga wax walba intaanan laga hadlin isagaa qabaniba markii in sideed saac la shaqeeya la rabo wuxuu shaqaynayaa maalintiiba u shaqaynaya habeenkii xataa ku darsani waa la jeclaaday qofkii markii muddo la jooga ayaa ninkii waa lala yaabay nin walbu waa jeclaani adi maxaan kuu tirtiraa maxaan kuu dhaqaa makabahan kuu burasha masaan ku yani waa taqaana waa in meel u socoto mogt meel meel meel u muuqata ninkii markiiba askarigaa laga dhigi haddii askari laga dhigi askariga waa taqaana marka qofka askariga noqda time iyo sideed sacan shaqayna iyo fulaan iyo waxbuu sheegi mogta isaga wuxuu le habeeni maalinba stanby bana habeeni maalinba stanby shaqada ii sheega ninka madaxda ahaye afanday sheekada caadiga u taqaaneen taliya waa taagan yahayba waa nin meela u socota boqortooy u jeeda waxaan marka hawlahan danka ma lahan markii kadibna taraqi kablow ka dhig sii wad muxuu ah laba alifle eh, wad wad wad laba xidigle sii wad sii wad sii wad kornayl jarnaal ka dhig markii dambe wuxuu gaaray ilaa uu shurdadii u weynaado ilaa markii dambe uu noqdo ra-iisulwasaraa uu ka noqdo dalkii kadibna waxaa dhintay ninka boqorka aha markuu boqor dhintay canug yar ayaa booska boqorka la geeyey wasi marka ninka ugu fiican ugu haboon ugu aaminsan ugu dadaba badan wuxuu noqday maxamed ibn abi caamir ayuu noqday maxamed ayaa kadibna korsiga ku fariistay wiilka yaraa waxa la yidhahda iska fariisa muxuu qabanay wiil yaro muxuu ahaa toban jir ah? halka ayuu gaaray weeyaan marka arrintaa dhacday ayaa kadibna si u wuxuu xasuusta raggii saaxiibadiiaha war raggii bal hala raadiye miyaa ka soo wareegtay waad qiyaasaysaan afartan sano ama soddon sano ayaa ka soo wareegtay rag dhalinyaro ayaa lahaa raggii marka wuxuu yihi rag noocaas oo saas oo dameero ku shaqaysa hala raadiye niminkiioo gaboobay oo wada oo dameerin ag fadhiya ayaa meesha lasoo qabtay loo keenay isagoo boqor aho meesha fadhiya war dhawaaday marka nin walba sidii u dalbaday ayaa la yeelay marka oo kooban weliba ninkii muxuu aha in la duleeyo ahaa dhulka lagu jiida ahaa raggii eh, la taliyaalka u ahaa maxamed bin abi camir waxa warni raggan waa saaxiibada hore saa ha yelid markaasuu yidhi waa la yeli maxaad waxaan u yeelayaa liyaclama ana allaha calaa kulli shayin qadiir liyaclama ana allaha dameerla inuu ilaahay subxana wa tacala boqol ka dhigi kara inuu ogaado oo juhdi iyo tawakol loo baahany intaasaan u yeelaya marka waa ka alcumuum qofka marka meeshii hankiisu u gaaro unbuu gaaraya juhdi hadduu ku daro weyaan calaa qadri ahli cami ahlu camiga iyo go-aanka dadka u saaxiibka qadarkooda ayay tatii tagta ay imaadaa alcazaa'imu maqaashida iyo meesha loo qasdaa weyaan wa tatii waay timaadaa calaa qadri kariimi qofka karaamada badan oo kariimka ah qadarka uu karaamada isgaarsiiye ay almakaarimu waxyaabaha karaamada ah noocyaalkooda ay mxuah ku timaadaa weyaan wa tacdumu waxaa ku weynaata fii cayni sagiiri qofka kitaab yar ayuu saas mxuu ahaa tacliimutacalim ayaa saas uu maraya oh, maa sha allah cilmi weyn ayaan xambaaray ma garat saas ayuu leeyahay sadaqa yar ayuu bixinay allahu akbar wixii aan bixiy bal arka yani moogta waa sahiir isaga sidiisaba sahiirka marka wax yar ayaa wax weyn ayaa qancini in yar iftucul yar ayaa xag u ridiba lulku ku dhacaya geb kow watasquru waxaa ku yaraata amaba markuu culays tusaale ahaan culays oo yara mxuu ahaa yaraweyn ayuu qabtay oo meel ayuu mxuu ahaa fuliyey wamaa ilaa dalika wix ayagaa wax qiimo lama aha waxba lama aha weyaan melyan ayuu bixinayaa melyanka mt melyan ay sheegi saas yani lanna waxaa weeyaan cafwan wuxuu bixinayaa kun shilin kunki waxweyn bay lahaan berigii aan kunku bixin jira halkuu la taagnaanaya weyaan ko lianna asagaa sagiira wa tasqur waxay ku yaraataa fii cayni sagiiri qofka yar oo muxuu ahaa hanka badan aanan lahayn siqaara waxyaaba yarar ayaa ku yaraada ayaa mxuu aha ayaa ku weynaata wa tacdam waxaa weynaatan cafwan fii cayni sagiiri qofka yar ishiisa sikaaruha waxyaaba yarar ee la weynaado wa tasquru waxaa yaraato fii ayni alcadiimi qofka weyn oo hanka weyn lah alcadaa'im waxyaaba weyn ayuu qabanaya markaas waxaan macno lahayn ayuu ka soo qaadaya weeyaan waalra'su madaxa fii taxsiili ashyaai waxyaabaha gaaritaankooda waxaa madax u ah aljiddu dadaal iyo walhimatu han sare iyo walhimatu hanka alcaliya ee saraysa ayaa u sareeyo ayaa mxuu ayaa madax u ah weeyaan faman kaanat qofka ay ahaatay himatuhu himadiisa xifda jamiici kutubi muxamed ibn xasan muxamed ibnu xasan ashaybani ninka sheekh waxaan sheegnay horaa inuu yahay xanafi sooma saas ayaan sheegnay marka maxamed ibn xasan ashaybani kutubihiisao dhan inuu xufiyo qofkii hamigiisa u noqdo oo wakhtarana uu la xiriirsado bidalika hamiga asaga ah aljiddu dadaal wa muwaadabatu joogtayn faaahiru sida muuqata anahu isaga yaxfadu wuu xifdinaya akaraha inteeda badan aw nisfaha ama niskeeda uu xifdinaya fa ama ida himad caaliyatan oo sarreey wain lam yakun lahu jidun uusan dadaal laakiin uusan u sugnayn aw kaana uu sugnaada lahu isaga jidun dadaal walam yakun lahu uusan usugnayn himatun han caaliyatan oo sarreey falaa yuxasilu lahu uma sugnaanaysa uma xasilaysa ilaa cilmun qaliilun cilmi yar mooyane adi marka meel sare qabso soomaalida waxay dhahaan qofkii aad ka rabtay neef ari ah waxaa la warsadaa neef geela ah. marka neef geel haddii aad waraysata nin qof neef geel ku waraystay neef aryaad ka helaysaa marka haddii aad rabto inaad meel sare gaarto waxaad tirahda aniga booska imaam shaafici meelaan ima istaagay imaam maxamed abu cabdillahi maxamed ibn idriis shaafici booska uu ka tagay ama bukhaari booskiis meelaan ani cag ma dhigaayo cilmi halkaasaan ka gaaraya go-aankaas qaado naftaadana ballan kula gal marka meelo dhadhow meelo fiifiican ayaad gaaraysaa laakiin marka horeba haddii aad tirahda aniga waxaa weeyaan meelahaas ayaan marmarayaa <laughs> waxaad gaari weyaan waaya wadakara wuxuu sheegay asheekhu sheekha wuxuu sheegay alajalu alimaamu alustaad ribadiin naysaburi fi kitaabi makarim اlakhlaq wuxuu ku sheegay ana da qarnayn da lqarnayn wayasaluunaka can di lqarnayn qul saatwi calaykum ini dikra ina makana lahu fi lardi waatayna min kuli shayin sababan faatbaca sababan xata idaa balaqa yani waxuu tagay qorax ka soo baxna wuu tagay qorax udhacna wuu tagay sadayd meel la yidhahdana wuu tagay annaga hadda meelay ku taala ayan aqoonin ummada wuxuu u tagay layaab lah marka waa juuj iyo maajuuj ninka naga sharay wa waa juuj iyo maajuuj maanta maxayna yeellahay ma taqaanaan masaaib baan ugu dhici lahayd ninka meel laga saaray waa waa halin ninkaas hankiis wuuu gaarsiiy bal arka marka kitaabkaas wuxuu ku sheegay dabcan hay weydiinana sanadkiisi iyo baabkaas haka hadlina ana dalqarnayni ninka dalqarnayn la yidhahda lamaa goorti laakiin asal ahaan nin han dheer oo mashriq iyo maqrib gaaray oo muxuu juuj iyo maajuuj meel saaran uu yahay hadalkan marka hadal eh, hamigiis meeshuu la egyahay marka hadalkan isma diidaayaan wayaan ana <laughs> dalqarnayni ninka dalqarnayn la yidhahda lamaa goorti araada uu doonay an yusaafira inuu u safro muxuu safrayaa liyastawlii inuu muxuu ahaa soo hanto oo gacantuu kusoo dhega cala mashriqi qorax ka soo bax iyo walmaqribi qorrawdhac wuxuu go-aansaday inuu safra qoracwdhac iyo mqoracwdhac um, iyo qorax ka soo bax iyo intuu dhexayso inuu muxuuaha gacanta ku dhego ood gacanta ku qabtad boqor u noqdo markuu goaankaas aankaas qaatay ayuu hee shaawara wuxuu la tashtay alxukamaaa kuwa xikmada badnaa fii dalika arrinkasaga ayuu kala tashtay dadka ahlu ra'yiga ahaa iyo ahlu cuquusha ahaa ee ahlu xikmad ahaa ee ahlu khibrad ahaa ayuu la tashtay marka wa qaala wuxuu yidhi kayfa usaafiru sideen u safrayaa lihada alqadri intaas oo min almulki boqortooyoah waxaas yanaantaa qaba oo mashriqii maqrib intuu dhexaysa inaan boqor u noqda miyaan safaru gelayaa bal arka <laughs> subxaana allahi alcaiim fa ina adunyaa adduunyada qaliilatu waa mid yar faaniyatun oo weliba tegayso mulku dunya adduunyada boqortooyadeena amrun wa arrin xaqiirna yar masafar mashriqi maqhrib inta udhexaysa ayaan adduunye inaan milkiyo oon bahor noqdo bas aanu safri bal arka marka laa ilaaha ila allah muxamed rasuullah falaysa hada arrinkaan ma ahanin ayuu yidhi min culuwi lhimati hansari ma ahan hanaadu lidanwa adduunkaayaraantaan qab inaan bahor noqda inaan u orda oon intaas u gaaro wax weyn maahan saasuu la istaagay faqaala xukamaa xukumada waxay yidhahdeen saafir war dulqorayn oo safar liyaxsula laka inuu kuu sugnaada mulku dunyaa adduunyada boqortooyadeeda iyo iwalaakhirati aakhira boqortooyada ilaa safar oo niyada saa ku qabo weyaan qaal wuxuu yidhi hada xasan haddii ay saasta marka oo adduunkana dee qofka markuu janno gala waa melik boqor ka weyn ya adduunyadan iyo iyo mxuu aha toban jibaarkeed ayaa qofka ah, ahlu jannada qofka ugu boqortooyo yar ugu dheerta daran amaba ugu mxuu ahay eh, waxsiistiisa ay yartahay ayaa la siinayaa waa nabiga nabigan uu sheegay calayhi salaatu wasalaam toban jibaarkeed ayaa leeda waa ti ninkii eh, joogay saarnaa meeshii eh, maxay ahayd ahay saarnaa weeyaan ninka isaga ahaa oo aakhiru ahluljannati dukhuulan eh, gaalitaanka jannada ninka ugu dambeeya saa waa ti ohay weyaan qaala rasul wuxu yuri sal slm ina allaha alla weyne yuxibu wuxuu jecel yahay e macaali lumuur arimaha kuweeda sarsara arrimaha kuwooda sarsara ayuu rabbi jecel yahy subxana wa tacala wayakrahu wuxuu nacayaa saafaha kuweeda hoose ayuu nacaya laba weji ayaa lagu wariyay xadiidkaas labada wejiba waxaa weyaan sanadkooda waa daciif laakiin culimada ayaa waxay leeyihiin markii labada duruq liisu geeyo inuu xasan noqdo ayaa laga yaaba qaar ayaa qaba weyaan in badan waxay leeyihiin maya xadiidka xadiid kama ma ahan inta ayaan kusoo koobayna insha allahu tacala hada wallah aclam wsal allah wslam ala rasul mustafa